بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وأركان الصلاة ثمانية عشر ركنا وأركان الصلاة صلاة amaniyata cashara waa sideed iyo toban ruknan oo tiir wey horey baa waxaan usoo sheegnay rukniga iyo shardiga waxa u dhexeeya waa rukni shardi iyo rukni iyo sunan iyo hay-aad bay u qaybiyaan salaada wixii ku saabsan marka rukniga waxaa laga wadaa waa shay ayna salaadu ka maarmin oo la-aantii ay salaaddu ayna asaxaynin salaadana gudaheeda ku jiro qayb ka mid ah ee aan ka baxsanayn ayib siddeed iyo toban wayaan buu yidhi qaar culimada shaaficiyada ka mid ah toddobiyo toban waxay ka dhigaan saddex iyo toban qaar afar iyo toban qaar lix iyo toban tiradaa way kala duduwaan tiirka koowaad ama rukniga koowaadi waxa weeye anniyatu waa niyada anniyatu waa niyada wa maxalluha alqalbu waay qalbigaa laga niyoonaya ayib sida uu soo gurinayo alimaam alkhatiib shirbiini wuxuu leeyahay niyada waxaa la yidhahdaa alqasdu baa la yidhahdaa bilijmac Ah, waa in qalbigu uu doono oo u qasto shayga ayb haddii isniyadu qalbiga gelin markaas cibaadadu ma asaxayso xataa carabkaba ha kaga dhawaaqe leanna qalbiga asal ah, xataa madhabka agtiisa tiirka labaadii waxa weye walqiyaamu istaagid maca alqudrati karitaanka la jirankiisa markii ay jirto inuu ruuxu kari karo istaagga hadduu ruuxu istaagga kari karo waa inuu salaadda isu taago maxaa meeshaa ka baxay cinda cadami alqudra hadduusan istaagi karin oo awoodu lahayn markaasi tiirkaasi waa dhacaya meesha waa ka baxaya fadhiguu ruuxu ku tukanaya salaada ay shardiga u tahay tiirka rukniga u tahay istaagiddu waa salaada faradka ah waay amaa salaada sunnada ah ruuxuu isagoo kari karo oo awooddii leh wuu fadhiga ku tukan karaa saas daraaddeed waalqiyaamu fi lfardi waay waa salaada faradka amaa sunnadu maya ayib watakbiiratu lixraami rukniga xigaayo waxa weeye takbiiratu lixraami allahu akbarta salaada lagu xidho yani takbiirta xidhashada salaada oo salaada lagu galo way macnaha ixraamku waa gelidda salaada waay allahu akbartaasi iyadana waa tiir oo e, xadiidkii ninkii salaadiisa haleeyey waa kii nebigu yuri sal lla alay allahu akbar dheh salaadda markaa isu taagto allahu akbar ku gal ayb niyada oo tiirka ugu horreeya uu ka dhigay culimmada shaaficiyada qaar ka mida ah waxay ka dhigayaan sharti ee rukni ma ah bay leeyihi sababto maxay tahay niyadu ma salaadoo lagu jiraa la niyoodaa mise intaan la gelin baa la niyoodaa intaan la gelin way soo maha ah. yacni allahu akbarta lagu galayay la saaxiibaysa saas daraaddeed bay leeyihiin shuruuday ku jirtaaye arkaanta kuma jirtay qaarunanay ayb wa qiraa'at lfaatixati way rukniga xiga qiraa'at lfaatixa suuradda faatixoo la akhriyo ragcad kasta lagu akhriyo marka loo istaago ayb waxay iyaduna ka dhacaysaa hal ruuxaho waa ruuxa ma'muumka ah ee imaamkiisa rukuucda kusoo gaadha imaamkaa ka xambaaraya faatixadu waa ka dha ruknigaasi waa ka dhacayaa laakiin inta kale waa laga rabaa imaam ama munfarid ama ma'muum hayru masbuuq intaba waa laga rabaa wabismi illaahi araxmaani araxiim aayatun waa aayad oo minhaa faatixada ka mida ah. bismi illaahi araxmaani araxiim waa aayad faatixada ka oo haddii laga tago salaaddu waa buraysaa bimacnaa muran ku jira darteed buu meesha u keenayo faatixada aayadaheeda kaleoo dhan lagama doodsanaa haddii laga tago inayn salaadu asaxaynin laakiin bismi illaahi araxmaani araxiim ma aayad ka mida ah, mise ka mid ma aha maadaama ay madaahibtu isku khilaafsan yihiin yaa waxay qasab noqotay in ra'yiga madhabka meesha lagu cadeeyo oo uu yidhahdo bismi illaahi araxmaani araxiim waa aayad ka mida ah faatixada aayad haddaad ka tagtana faatixadii waad ka wada tagtay waay saasuu ka wada ayb wrukuucu tiirka xigaayi waxa weeye wrukuucu rukuucdii waay waa inaad rukuucdo ayb oo aad si saaniya u rukuucdo wاطumaniinatu iyo xasilidii weeye tiirka xiga fiihi rukuucda dhexdiisa lagu xasilo bimacnaa markaad foorsatood rukuucdo waa in aada dhaqdhaqaaqii xubnahaagu ka xasilaan umaaninada saasaa la yidhaha yani aqaluhu waxay yidhahdaan istiqraaru lacdaa markii aada rukuucda ka timid waxaan u jeeda istaagga ka timid xubnahaagu way socdeen markaad rukuucdo waa inay dhaqdhaqaaqa joojiyaan muddo gaabanna ha noqotee dumaaninada taasaa la dhaha maxaa la diidan yahay bimacnaa xubnihiisay u socdeen ayagoon xasilinba oon rukuucdii ku xasilin baad soo celisay salaadaasi waa burtay waxayna yidhaahdaan waa meeshii ninkii salaada lagu celiyey saddexda goor meeshii ka hadlaysani halkaas ayayd bay leeyihin duma'niinada ka hadlaysnay ayib waalrafcu tiirka xigaaye wax weeyaan waalrafcu rukuucdii inaad ka soo kor noqoto a inaad ka soo toosto waay ayib walictidaalu iyo ekaansho waa tiir kale waa rafcigu waxa weeyaan soomaadan rukuucsanayn soo noqoshada aad ka soo noqonayso rukuucda socodka aad kor usoo socotaa waxaa la yidhahdaa rafci la yidhahda ictidaalkana waxaa la yidhahdaa walictidaalu inaad ekaato si saaniya isu taagto taagnidaadii inaad si saaniya u qaadato si dhammaystiran isu taagtaa ictidaalka la yidhahda wاطma'niinatu iyo xasilid fiihi lagu xasilo ictidaalka lagu xasilo soo si saaniya ismaadan taagin markaad si saaniya xubnahaagu istaagaanoo mid walba meesheedii ku noqoto haddana waxaa shardi ah in aad ku xasisho oo adoo saa u taagan xubnahaagu ay xasilaan haddii intaad soo istaagto rukuucdii ka soo istaagto oo yacni laf walba meesheedii ku noqoto adoon xasilin haddana aada sujuudda aado duma'ninadii baad ka tagtay waa tiir baad dumisay markaa ayib wasujuudu weeye tiirka xiga sujuuddii wey inaad toddoba xubnood ka sujuuddo oo wejiga iyo labada gacmood calacalahooda iyo labada lugood farahooda iyo labada low soo ma ah, toddobadaasaa yaa laga sujuudaa oo dhulka la dhiga wاطuma'niinatu iyo xasilid fiihi sujuudda dhexdeeda lagu xasilo markaad sujuuddo ood wejiga dhulka dhigto waa in ay xubnahaagu xasilaan oo dhaqdhaqaaqii iyo socodkii ay hayeen waa inay ka xasilaan walow waqti ba ha noqotee biqadri subxaan allahi bay dhahay subxaan allahi wabixamdi hal mar intaad ka dhahayso bay ku xadeeyaan macnaha ayb waljuluusu fadhiisi bayna asajdatayni labada sujuudood dhexdooda la fadhiisto ayaa tiirka xiga ah yacni labada sujuudood markaad sujuuddii ka soo toosto hore tan kale intaadan aadin waa inaad si saaniya u fadhiisato fadhigaagii si dhammaystiran ugu soo noqoto oo xubnuhu fadhiga si rasmiya ugu soo laabtaan ayib haddii markaad sujuuddii hore ka soo noqoto adoon si saaniyaba u fadhiisan haddana sujuuddii labaad aad aado halkaasi waxaa lumay iyadana tuma'niinadii baa luntay Eh, eh, yani fadhigii baa lumay fadhigii wاطuma'niinatu xasilid fiihi fadhigaa labada sujuudood u dhaxeeya oo lagu xasilo oo isagana yani xubnuhu ay dhaqdhaqaaqa daayaan weye tiirka xiga fadhiisi alakhiiru ee ugu dambeeya fadhiga ugu dambeeya isagana waa rukni bimacnaa waa fadhiga ugu dambeeya ataxiyaad ka wata waay waxaa kala duwan fadhiga laftiisu waa tiir waxa la akhrinaya tashahudka ana waa ka ku xigo wtashahudu iyo ataxiyaati fiihi fadhigaa dhexdiisa la atixiyaadsado marka laba tiir bay kala yihin waa laba tiir oo miyay kala bixi karaan haa way kala bixi karaan leanna waxaa dhici karta in aad eh, muxuu ahaayey ataxiyaadkiiba taagnin ku akhrido sooma dhici karto markii aad meeshii la rabay inaad atixyaadkii u dambaysay fadhiisato intaad istaagtay baabaad atixyaadkaagii waxaad ku dhammaystaa taagni kadibna salaaddii baabaad ka baxday maxaa kaa maqan markaa juluuskii baa maqan saas daraaddeed juluuskuna waa tiir madax bannaan tashahudku atixiyaadsigaana waa tiir madax bannaan ah, saas way macanaha ayb watahahudu iyo ataxiyaadsi fiihi fadhigaa u dambeeya la ataxiyaadsado ayb midka uu doortay alimaam shaafici caleyh raxmatullah ataxiyaadyadu saxaabada ka soo aroortay waa badan yihiin oo saxaabo dhowra ayaa siqooyin kala gedisan ataxiyaadka ku wariyey alimaamu shaafici caleyh raxmatullahi midku isagu doortay waa kan madhabkiisa caanka ku ah ataxiyaatu almubaarakaatu asalawaatu alayibaatu lilah soo ma kaas waay waana sugan yahay sax wey ayb wsalaatu iyo salli salli weeye tiirka xiga cala nabiy nebiga lagu salliyo sal lla alay wasalam fiihi fadhigaa dhexdiisa fadhigaa u dambeeya salaada waa inaad nebiga ku sallido sala allahu calayh waali wasalam ayb bimacnaa waa tiir isagana oo haddaad salliga ka tagto salaadaadu waa buraysaa ayb wtasliimatu iyo salaamo naqsiga aluulaa ee u horaysa ayb waxaa isaguna tiirah labada salaamo naqsiya salaadda lagaga baxo midda hore ayaa tiir ah tan dambana wuxuu ku keeni doonaa abcaada ama sunnooyinku ku keeni doonaa macnaheedu waxa weeyaan haddii markaad eh, salaadaadii intaad dhammaysatay assalaamu calaykum ta hore aad midigta u tidhi hadday weysadu kaa jabto salaaddii ma ku noqone yaa maal laguma noqonayo sababtu waxay tahay tan dambe dee sunnayba ahaydba ya sunno salaad wax uma noqoto siyaadown baa lumi mooyaane laakiin salaaddii waa sax saas daraaddeed waxa rukniga ah waa altasliima aluulaa salaamu calaykum ta hore ee salaadda lagaga baxay taa unbaa rukni ah ayib xadiiskii baa kutusiyo wa taxliiluha atasliim salaadda waxaa lagaga xalaaloobaa salaamu calaykumta ayb waniyat lkhuruuji waxaa isagana tiir ah niyat lkhuruuji ka bixitaan niyadii min asalaati salaaddii inaad ka baxayso inaad niyeysato salaaddaasoo niyo maada ku gelin inaad ka baxayso markaad ka baxaysana waa inaad niyeysato assalaamu calaykum hore salaamo naqsiga u horeeya waa inay la socoto niyat lkhuruuj niyo ah salaaddii inaad dhammaysatood ka baxayso ayb sida saxiixa ah rukni ma ah niyadaa dambe ee niyat اlkhuruuj min aلsalaa rukni ma ahe waa musunno a ah, dhexdiisa waa sunno oo laakiin rukni ma ah. wa niyat lkhuruuji bixitaan niyadii min asalaati salaada laga baxo niyadeeda iyadana waa rukni buu yidhi wa tartiibu اlarkaani arkaantii oo la tartiibiyo calaa maa dakarnaahu sida aan u soo sheegnay loo tartiibiyo iyaduna waa rukni bimacnaa arkaantaa hadda aan soo sheegnay saa ay isugu xijinay waa inaad u kala dambaysiiso sida ay isugu xigaan saa u kala tartiibiso haddii aad isku qasto ya oo maalan aadba sujuuddii hormariso rukuucda ka dambaysiiso ama ma ahe meeshii istaagga aad rukuucda ka hormariso ama faatixada akhrinteediiba ay rukuucda ka horrayso ood isku qasto markaa salaaddii waa burtay wa ma jirto wa sunanuhaa salaada sunnooyinkeedu qabla dukhuuli gelitaan hortii fiihaa salaada la galo shay-aani waa laba shay salaada sunankeeda ayuu laba u qaybiyey sunno oo salaada intaan la gelin loo baahan yahay in lala yimaado iyo sunno salaada marka la galo dhexdeeda in lala yimaado loo baahan yahay labadaasuu u kala qaaday marka wuxuu yidhi qabla dukhuuli gelitaan fiihaa salaada la galo salaada gelitaankeeda ka hor sunankeedu waa shay-aani laba shay waay shayga koobaadi waxa weeye alaadaanu waa aadaanka in loo aadaamo salaada xataa munfarid baa aad ahaatid xataa keligaabaa aad ahaatid meel cidlo ana aad joogtid waa in salaadda aad u aadaanta waay ayb waliqaamatu iyo aqimidda salaada in la aqimo waa kii xadiidkii malik bn xuwayris nebigu sal lay waslam markuu dirayey iyagoo dhallinyaro ah salaadu markay timaado midkiin ha aadaamo buu yidhi midkiin ha aadaamo ka idinku weyna idin tujiyo ayb waliqaamatu iyo aqimiddii salaada in la aqimo oo eh, mxuu ahay iyadana aqimaaddu waa sunno aadaanku waa sunno aqimaadduna waa sunno labadaas sunno waxay ka horeeyaan salaada ka hor waa intaan salaada la gelin ayaa lala imaanaya wa bacda dukhuuli gelitaan kadib fiihaa salaada la galayna shay-aani laba shay wey xaggii horey ku xidhanta wasunanuhaa wey manaa sunanuhaa bacda duuul qabla duuul bay wa sunanuhaa salaada sunnooyinkeeda bacda dukhuuli gelitaankeeda fiiha dhexdeeda la galay kadib sunnooyinkeedu shay-aani laba shay wey salaaddii markii la galay kadibna sunnooyinkeedu waa laba shay-aani waa laba shay waxaa loo yaqaanaa alabcaad bay u yaqaanaan sunooyinkan oo salaada dhexdeeda ah abcaad bay dhahaan ah. lanna waxa wey waa gabal waa bacdi ka mida salaadoo gudaheeday ku jiraan kama baxsana labada shay waxa weeyaan altashahud alwal atxiyaadka hore ataxiyaadka hore waa sunno waxay ka wadaan marka sunnada meeshan waa wixii haddii laga tago sujuudu sahwi lagu kabi karo sunnada abcaadda taasay dhahaan haddii aad ka tagto sujuudu sahwi baa kabi oo booskiisa gelaysa hay-aadkaa ka gedisanoo inoo soo wadaa iyaga altashahud alwalu ataxiyaadka hore waa waxaa la mid a fadhigiisa yacani fadhiga ataxiyaadka hore loo fadhiisanayo isaguna waa sunno in ataxiyaadka la akhriyana isaguna waa sunno oo sunnanimadiisa waxay ka qaadanayaan waxay leeyihiin hadduu ahaan lahaa rukni ama tiir ama waajib hadduu ahaan lahaa sujuudu sahwi laguma kabeen yacni madhabka wixii sujuudu sahwi ay kabto agtooda waa sunno wixii ayna sujuudu sahwi waxba ka qaban karinna waa rukni oo salaada gudaheeda saasay u kala qaadayaan ayib waxaan sujuudu sahwiba u baahnayna waa hayad hay-aatuha buu ina dhihi doonaa ilaan acmaal waxyaalo badanoo wax la akhriyo wax la sameeyaba leh ayaa salaada gudaheeda imaanayo aynu u tegi doonaa oo haddii ruuxu uu ka tago uusan sujuudu sahwina la imaanaynin salaadiisiina waxba noqonayn kuwa noocaasana waxay yidhaahdaan waa hay-aatu salaad bay dhahaan markaa saasay u kala qaadaan ta koobaadi marka waxa weeye altashahud alawal ta labaadna waxa weye walqunuutu iyo qunuudka fi subxi salaada subax dhexdeeda la qunuudo ah, yani ragcadda labaad ee salaada subax in la qunuudo ayib qunuudkaasi in la daa'imo salaada subax loo daa'imo waa madhabka imaamu shaafic caleyh raxmat ullah xadiid daciifa ayayna ku salaysantahay ayib salaada subax waxay khaas ku tahay waa markaysan nawaasil ahayn hadday jirto nawaasil nawaasilsha waxaa la yidhahdaa musiibooyinka muslimiinta ku dhaca sida abaaro adag colaad gaalo laysay yaani nawaasilsha noocaas oo kale ah marka salaadaha shanta aba waa la qunuudaya markaa ee qunuudkan salaada subax khaaska ay kaga dhigeen ma aha qunuutu naazila maaha inkastoo waxa la akhrinayo isku mid ay yihiin oo labadaba allahuma ahdinaa fii man hadayta la akhriya kadibna wixii duce kale la raaciyaa laakiin yani waxa weeyaan salaada subaxkeedu waa sunno salaada daa'imo la socda waa kaan nawaasijuna waa markay masaa'ib dhacdo salaadahoo dhan baa la wada qunuudaya ayib wlqunuutu qunuudid fi subxi salaada subax la qunuudo xagga daliilka waxaynu idhi waa daciif laakiin de waa madhabka waa madhabka waana masaaisha a'immadu isku khilaafsanaayeen oo dhib leh haddii adiga qabin eh, inuu qunuudku sax yahay haddii imaamkaagu qunuudo waad la qunuudi ya hadduu imaam shaaficiga ku tujiyo ama wadaad shaaficiga ku tujiyo kuu qunuudo qunuud ah, ya ha isgejinin masaaishanoo kale iska caadi waa laisku raacaa ah, soo ma ilan waxaaba imaan karta wax ka daran baaba imaan karaba waa shaafici hilibgeel buu soo cunay markaasuuba ku tujiyeyba aduna waxaad qabtaa hilibgeelku inuu weysada jabiyo maxaad samaynaya masaajidka ma ka cararaya adeer la tuko sababtu maxay tahay hilibgeelku waysada waa jabiya axmed baa qabay shaaficina wuxuu qabay ma jabiyo ma tukan jireen war ma tukan jireen oo ardayga sheekhiisay bay soo ahaayeene ma diin cusub baad noo keeni marka adugu qunuud lagu kala cararahaye iyo muxuu ahaaye eh, salaado la kala goosanahaye iyo warkaasi salafku ma aqoon ridwaanullahi calayhim masaa-ishan ayagoo saa isugu khilaafsan ayaa khilaafkeedu saa'iq ahaa jamaacada la ilaalinayay la wada joogay la wada tukanayay haddii laga niqaashayo meesheeda waay haddaad taqriirinaysana waa daciif iyo waa saxiix iyo waa laga xoog badan yahay waa xoog badan yahay adiga doodaada dhiibo laakiin masaa'il muslimiinta lagu kala kaxayn jiray maaha marka la qunuud hadduu imaamkaaga qunuud wlqunuutu fi subxi salaada subax in la qunuudo wa filwitri iyo witrka dhexdiisana in la qunuudo fi nisfi aani niska labaad oo min shahri ramadaana bisha ramadaan ka mida yacni qunuudka witirkana wuu galaayo witirku waa ragcadda ugu dambaysa salaadda mxuu ah habeenkii ayib marka wuxuu leeyahay waxaa la qunuudayaa ramadaan hadday tahay niska dambe ee ramadaanna ay tahay markaasaa qunuudka uu witirka gelayaa meeshaa wuxuu tilmaamayaa ramadaanka shan iyo tobankiisa hore witirkiisu qunuud ma leh saasuu tilmaamaya marka qunuudkaasi witirkuna kuma xidhno salaadda taraawiixda ama salaadda taraawiix tuka ama ha tukanin marba haddaad witir tukanayso ramadaan qaybtiisa dambana aad joogto witirku markaasi waa sunno waxaan ujeedaa qunuudka qunuudka witirku markaa sunno wey macana aar bay deliishanayaan muxuu ahaayey ubay ibnu kacbin radi allahu tacaala canhu niska dambe ee bisha ramadaan inuu qunuudi jiray kaasay deliishanayaan waa aar mawquufa oo saxiixa wey macanaha ayb intaasi wuxuu kaga soo baxay markaa wixii abcaad ahaa waa salaada gudaheeda maxaa sunno ah oo sujuudu sahwi lagu kabayaa intaa keliya ma ahee way fara badan yihin wuu iska soo gaabsaday sheekh wa hay-aatuhaa salaada hay-aadkeedu hamsa casharata khasla waa shan iyo toban arrimood waa hay-aadkana maxaynu nidhi hay-aadku waa wixii aan salaada jebinaynin haddii laga tago sujuudu sahwina aan lagu kabaynin salaadana ka mida ayaa la yidhaahdaa hay-ad la yidhahda hay-aatuha hamsa cashrata waa shan iyo toban khaslatan oo arrimood rafculyadayni weeye midda koowaad gacmaha oo kor loo qaado cinda takbiirati alixraami takbiirta salaada lagu galo agteeda markaad salaada gelayso allahu akbarta lagu galayo markaa inaad labada gacmood kor u qaado ayib xadwa almankibayn garbahaad la simaysa garbahay la sinmayaan farahooduna dhagaha ayay ku beegmayaan suulkuna waxay leeyihiin dhegta eh, carjawdeedan hoose ayuu suulku ku beegmaya yani saas ayb wa cinda arukuuci rukuucda agteedana gacmaha waa qaadaya cinda alhuwiyi waay markuu u hoobanayso rukuucda aad usii socotana ood rukuucda aadaysana iyadana gacmaha kor loo qaaday warafci ka kor noqosho wa cinda rafci ka kor noqoshada minhu rukuucda laga soo kor noqdo markaad rukuucda ka soo toosaysana iyadana sidoo kale gacmaha kor loo qaaday ayib labadaa meelood waxa uu ka tegey sidoo kale atxiya marka laga istaagayo atixiyaadka dhexe soo ma oo ragcadda saddexaad laysu taagayo iyadana gacmaha kor loo qaaday wa wadcu lyamiini midigta oo la saaro cala ashimaali bidixda korkeeda la saaro gacanta midigta iyo bidixda in laysa saaro oo aad middan calaacasheeda middan ta bidixda ah ee muxuu ahaayey dhabarkeeda inaad saarto kadibna labadoodoo isa saaran in aad saarto inta u dhaxaysa se iyagu qabaan waa shaaficiyadu inta u dhaxaysa xudunta iyo laabta yacni halkan waa xanafiyada waxay qabaan xudunta hoosteed saas daraaddeed eshiyaanka u aragteeno markay tukanayaan hindida iyo somaal halkan xudunta hoosteeday saarayaan sidii waxaad moodaysaa inay caloosha celinayaano marka laakiin shaaficiyadu halka waana sida saxda xadiidka waa laabta sida kusoo aroortay ayb wa wadcu lyamiini midigtoo la saaro cala shimaali bidixda korkeeda la saaro iyaduna waa sunna kadibna halkaa laysla saaro wtawajuhu iyo yani wajahtu wajhi liladii in la ahriyo waay atawajuh lagama wado jihaysi lagama wado atawajuhu waa ducaau listiftaax xagee buu ka keenay waxaa laga keenay wajahtu wajhiya liladii fatara samaawaatidii ducaau listiftaxda ahayd buu kelimadaa kala soo baxayoo atawajuh wajahtu in la ahriyo waa ducaaulistiftax iyadana waa hay-aday ka midta ama wajahtu wajhiya liladii fatara asamaawaati waalardi ahri ama kuwa kale soo arooray ahri walisticaadatu iyo cawdubilaysiga ayaduna waa hay-ad ah, ragcad kastabay iyagu sunneeyaan salaada markaad faatixada ahrinayso qiraada keliya salaada eh, ragcadda hore keliya meehe waxay leeyihiin ragcad kasta markaad isu taagtood qiraa'ada bilaabayso waa inaad isticaadada la timaado acuudu billaahi min ashayطaani اrajiim bay leeyihin sida qur-aanku tilmaamay faida qara'ta alqur'ana fastacid biاllahi min ashayطaani اrajiim waljahru iyo kor in loo qaado akhriska fii mawdicihi meeshiisa walisraaru iyo hoos in loo dhigo akhriska fii mawdicihi meeshiisa salaadaha ragcadahooda qaarna akhrinta kor baa loo qaadaa qaarna hoos baa loo dhigaa soo ma hoos u akhrinta iyo kor u akhrintu waa hay-ad hay-a min hay-aati salaad wa oo haddaad yani waxa weeye ka tagto ama aad si kale u dhigto salaadaad uma burayso sujuudu sahwina uma baahnid wa soo ma maalan salaaddii cishaha labada ragcadoodee horeso kor looma akhrin hoos baa wad isaga akhriday salaaddii subax labadii ragcadoodba qiraadii hoos baad u akhriday duhurkii baad afartiiba qiraada kor u akhriday casarkiibaad kor u akhriday waxay leeyihiin salaaddu waxba ma noqonayso xoogaa uun arrin laga fiicnaa baad kharibtoo hallaysay laakiin sujuudu sahwina la imaan maysid salaaduna waxba noqon mayso saas way waljahru qiraa'adoo kor loo akhriyo fii mawdicihi meeshiisa walisraaru iyo qiraa'ada in hoos loo akhriyo fii mawdicihi meeshiisa mid walba meeshuu ku soo arooray waalta'miinu weeye ee adda xigtaayo adta'miinu aamiinsiga waay marka muxuu ahay faatixada la dhameeyo bacda saktatin latiifa aamus yar gadaashiisa markaad faatixada dhammayso wax yar aamusto ruuxa akhrinayay kadib aamiin inuu yidhaahdo wakadalika ma'muumka ku xidhan ee dhegaysanayana isagana waa inuu la aamiinsado ayb kan akhrinaya iyo kan ku xidhanba wa qiraa'atu suurati suuradda akhrinteeda iyadana waa sunno yani waa hay-ad wey bacda alfaatixati faatixada gadaasheeda la ahriyo faatixada gadaasheeda markaad akhrido inaad suurad ka dambaysiiso suuraddu laazim ma ahee yani wuxuun qur-aan kala ah waa maa tayasara min alqur'aan waa laakiin waa xaggee ya waa madhabka marka la yidhaahdo faatixada kadib waxaa qur-aan kale la akhrinaya oo uu hay-ad noqonaya halkaasi ay gelaysaa waa ragcadaha qaar ka mida kulli mawdaha soo ma duurka labada hore iyo casarka labada hore iyo cishaha labada hore maqhribka labada hore iyo salaada subxa soo ma kuwaa way kuwa ay suurad laga dambaysiinaya faatixada laakiin wixii intaa ka soo hadhay waxay leeyihin faatixada lagu gaabsanaya ayb wtakbiiraatu takbiiraadka weeye allahu akbaryaalka cinda arafci la takbiirsado marka laga soo kor noqonayo waalkhafdi iyo mar kasta oo yacni hoos la aadayo mar kastood intaad ka soo toosto ficil aad kor soo aadayso rafci baa la yidhahda khafdigana mar kastood hoos aadaysaa la yidhahda yacni sujuud baad u socotaa waad ka soo toostay rukuuc baad usii socotaa waad ka soo toostay fadhi baad ka soo kacday khafdi kastaiyo rafci kasta hoosu kac iyo kac dhammaantiiba waa in takbiiraadkii allahu akbar aad dhahdo iyadana waa hay-aadka ayb samic allahu liman xamida rabbana laka alxamdu taasoo la yidhahdo waa qowlu odhaansho la dhaho samica allahu liman xamida inaad tidhaahdo rabbanaa laka alxamdu sidaa inaad isu raaxiso iyadana waa hay-a min hay-aati salaa ayib samica allaahu allaha aqbalo wey liman cidda xamidahu mahadisay allaha maqlo ha ka aqbalo rabbanaa rabbigayow laka adiga ayuu kuu sugnaaday alxamdu ammaan iyo mahad dhammaanteed adaa iskale sidaas way macnaha marka saasaa laysu raacinaya goormo way marka la akhrinayo waa marka laga soo tooso rukuucda laga soo tooso watasbiixu iyo tasbiixsibaa iyadana hay-aadka ka mid a fi rukuuci rukuucda dhexdiisa in la tasbiixsado wasujuudi iyo sujuudda dhexdeeda rukuucda dhexdeeda markaad rukuucsan tahay inaad tasbiixsato oo aad tidhaahdo subxaana rabbiya alcaiim wabixamdihi subxaana rabbiya alcaiim wabixamdihi waa markaad rukuucsanta sujuuddana subxaana rabbiya alaclaa wabixamdihi wa wadcu lyadayni labada gacmoodoo la dhigo cala alfakhidayni labada bowdo korkooda la dhigo fi ljuluusi fadhiga dhexdiisa markaad fadhido oo goormo ah yaani labada sujuudood dhexdooda fadhiga u dhexeeya ama fadhiga ataxiyaadka marba haddaad fadhido waa inaad labada gacmood labada bawdo korkooda saarto weliba labada bawdo meel walba ma ahee waxaa laga wadaa calaa tarafi alfakhidayn labada bawdo fiidooda bawdadu meeshay ku dhammaato lowga lowga waa inay gacmuhu ay fiida soo saaraan oo faraha soo saaraan ayb filjuluusi fadhi kasta oo ama taxiyaad loo fadhiyo ama laba sujuudood dhexdood la fadhiisanayo yabsutu see buu marka gacmaha yeelaya gacmaha markuu halkaa saaro gacmihiisee la yeelaya yabsutu wuu fidinaya ama yabsutu xaal uu fidinaya alyusra gacanta bidixda ah wuu fidinayaa ayib gacanta bidixda ah wuu fidinaya macnaha faraheedaa laga wadaa markaad bawdada saarayso waa inay faruhu fidsanaadaan waxaa kaloo lagu darayaa maca dammi اlasaabic yani farahana waa inaad isku dhajiso faruhu iyagoo isku dhegan ayaad bawdada saaraysaa korkeeda ayib wayaqbidu wuu laabayaa alyumna gacanta midigtaa faraheedana wuu laabayaa saas macanaa tanna waa la fidinayaa markaasaa la saarayaa lowga ama bawdada korkeeda tanna faraheeda waa la laabayaa markaasaa bawdada la saaraya ayib wayaqbidu wuu laabayaa yani asaabica alyumna wey manaa asaabica yadihi lyumna gacantiisa midigtaa faraheedana waa laabaya ila almusabixata farta musabixada la yidhaahdo mooye musabixadu waa farta tasbiixsata oo muxuu ahaayey waa farta aan idhaahno murugsatan dhahnaa soo ma waa farta suulka ku xigta saas mana fartaasaa la yidhahdaa almusabixa asabaabana waa la yidhahda asabaaba maxaa yeelay marka lays caynayo iyo marka laysku hanjabahayo soo iyadoo layskuma fiiqo sabaaba la yidhahdaa marka marka waa mid cay badan dadkay caydaayo u hanjabtaayo fartaa laysu lulaa marka sabaabana waa la yidhahdaa musabixana waa la taa iyada a ah mooyaane gacanta midigtaa faraheeda waad wada laabi ilaa almusabixata mooyaane oo iyada maxaa la samaynaya fainahu isagu yushiiru wuu tilmaamayaa biha iyada wuu ku tilmaamayaa mutashahidan xaal uu yahay mid eh, shahaadada arinaya ah, mutashahidan xaal uu yahay mid shahaadada akhrinaya yaani waxaa laga wadaa middan fartan ayada waa taagi fainahu yushiiru wuu shaari wuu tilmaami ishaarada waxaa la yidhaahdaa inaad kor u qaaddo fiiqda waay ah, ashaara bimacnaa wuu fiiqay waay Ah. yani wafarta maxaad iigu fiiqaysaa sooma dhaha ah, fiiqidaasi carabiga waa ishaaro waay marka iyada yushiiru biha wuu fiiqayaa mutashahidan marka uu ashhaduda akrinayo sooma atixiyaadka o dhan maaha atixiyaadka o dhan maya waxay leeyihiin waxaa farta kor loo qaadayaa marka aad soo gaadho ashhadu an laa ilaaha ila allahu markaad leedahay ila allahuda yaa lala taagaya kadibna way taagnaan bay leeyihin ayb ila allah ayb sababtu maxay tahay waxay leeyihiin e, fartu markay saa u taagan tahay ilaahay bay keli yeelaysaa marka ila allahu soomaada dhihin alle keligii soo maa waxaad ka leedahay bay fartuna tilmaamaysa saas daraaddeed baa xadiisku waa kii ku soo arooray nin fara badan taagahay laba miyuu taagahay nabigu arkay sal la alay waslam markaasu yidhi axid axid war mid ka dhig buui mid ka dhig maxaa yeelay alle kelinimadiisa tilmaamaysa marka qawlkii iyo ficilkiibaa kulmaya macnaha saasaa laga wada marka ila allahu markaad tidhaahdo baa taagintu mutahahidan mutashahidun waa ashhadu an laa ilaha illa allah halkaa markuu marayo ayuu ruuxu taagayaa bay leeyahay ayb ou kor u qaaday shaaficiyada agtooda farta dhaqdhaqaajinteedu waa karaahiyo ah, salaada u buri mayso laakiin waxay leeyihiin attaxriiku makruuh maxaa yeelay riwaayada ku soo aroortay dhaqdhaqaajinta agtooda daciif bay ka tahay siday kutubtooda ku tilmaamayaan ayib ficlan waa laysku haystaayo layslama ogola inay sugan tahay muxadisiinta laftoodaan isla ogolayn dhaqdhaqaajintu inay sugan tahay muxadisiintaan isla meeldhigin mushkila mayn marka ayib sida ku soo arooray saxiix muslimka waa uun yani waxa weeyaan waa taagidda ishaaridaa wey ishaaridaas waa la ogolyahay yaa laysla ogolyahay laakiin dhaqaajinta ayada murankaasaa jira wlftiraashu baa isagana ka mida hay-aadkii aliftiraashu ayb goglasho inaad lugtaada goglato fii jamiici اljalasaati fadhiyada dhammaantood fadhiga labadaad eh, sujuudood udhaxeeya fadhiga ataxiyaadka fadhiyada dhammaantood salaada la fadhiisanayo waxaad goglanaysaa lugtaada bimacnaa waa inaad lugta intaad gogasho oo aad dhanka anqowga dhulka dhigto aad ku dul fadhiisato ayaa la yidhahdaa iftiraash lugtaada korkeeda kufdhida tii kalena yah ta kale waa taagaysaa ee midigta ah faraheedana ya dhulkaad saaraysaa markaasaad intaad jebiso faraha baad qiblada aadinaysa ya waa inay qiblada u jeedsadaan faraha lugta midigta iyadoo oo yaani faraha dhulka ku haysa soo ma ayib tanna waad goglanaysaa markaasaad ku fadhiisanaysa iftiraashka saasa la yidhaha wlftiraashu fi jamiici اljalasaat wtawaruku waxaa hay-aadka ka mida atawaruku sindhuldhigid fi اljalsai اlakhiirati fadhiga ugu dambeeya atawaruk waxaa laga wadaa bimanaa min alwarik baa laga keenayo waa sinta inaad dhulka dhigato sintu waa dhinacaas bidixda ah inaad dhulka saarto saas way maanaa lugtii bidixna aada horay u bixiso lugta midig aad hoosteeda ka bixiso lugtii midigna iyadu waa taagnaanaysaayo faraheeda ayaa dhulka haya tii kalena hoosteeday aaday sintana dhulkaad dhigatay taasaa waxaa la yidhaha tawaruq la yidhahda fadhiga ugu dambeeya ayaa iska leh fadhiga ugu dambeeya shardi ma aha shaaficiyada agtooda inuu fadhi ka horreeyey fadhi kastoo salaad ugu dambeeya ayagu waxaa sunno ah tawarugaa sunno ah oo salaadda subax oo kale maalan salaadda subax ama salaadaha laba laba ragcadood eh, atixiyaad hal atixiyaad ama hal fadhi leh waxay leeyihiin maadaama ataxiyaadkooduu salaadii kii ugu dambeeye yahay sida sunnada ah waa tawaruga saas man tawaruga wey maana madaahib kalaa khilaaf sida maali iyo xanaabiladoo kale oo si kale u dhigay ayb wtasliimatu iyo salaamo athaaniyatu ee labaad salaamo naqsiga labaad asaguna hay-aadku ka mid yahay salaamo labaad ee dhanka bidixda loo salaamo naqsanayo hay-aadku ka mid yahay faslun waalmar'atu tukhaalifu arajula fii hamsati ashyaa waalmar'atu haweenaydii tukhaalifu way khilaaftaa meesha wuxuu ka gelayaa salaada dhexdeeda waxay rag iyo dumarku ku kala duwan yihiin waalmar'atu haweenaydii tukhaalifu way khilaaftaa alrajula ninkay khilaaftaa salaada dhexdeeda marka lagu jiro fii khamsati ashyaaa shan shay bay ninka kaga duwantahy oo ay ku garabmarsantah oo ku khilaafsantah oo aynan isku si u samaynayni waa ka koobaaday ragga ku khilaafsan tahay ama kaga duwan tahay waxa weeye farajulu ninku yujaafii wuu durkinayaa ama fogaynayaa mirfaqayhi labadiisa xusul can jambayhi labadiisa dhinac buu ka fogaynaya markaad rukuucsan tahay iyo markaad sujuudsan tahay waxaa la rabaa xusulka iyo muxuu ahaay cududa in aad ka fogayso jidhka oo aad saa u sujuuddo ayib kadalika markaad rukuucsan tahay markaad gacmaha saarto lawyaha waa inaad gacanta inteeda kale ka fogayso jidhka yujaafi saasaa laga wada faarajulu ninku yujaafi wuu fogaynayaa mirfaqayhi labadiisa xusul iyo wixii ka eryaagga ku yaalaay can jambayhi labadiisa dhinac buu ka fogaynaya ayib wayuqilu kor buu u qaadayaa batnahu calooshiisa can fakhidayhi labadiisa bawdo ayuu kor uga qaadayaa fi rukuuci rukuucda dhexdeeda iyo wasujuudi iyo sujuudda dhexdeeda bimacnaa yacni markii aad rukuucsantahay iyo markaad sujuudsan tahay caloosha ha saarin bawdooyinka ah, kor isu qaad waa inay bawdada iyo iyo iyo calooshu kala baxsan yihiin ood iskala bixiso maxayla nebigu sal alay wasalam qaabku u sujuudi jiray aad intuu isu kala bixiyo baa hadda dhex waxba hoostiisaaba la mari karayba soo ma ha xadiis ku aroortay marka saasaa laga wadaa inuu ruux iskala bixiyo markuu rukuucsanya markuu sujuudsan yahy wayuqilu wuu kor yeelayaa batnahu calooshiisa canfa khidayhi labadiisa bawdo xaggoodu ka kor yeelayaa fi rukuuci rukuucda dhexdeeda wasujuud iyo sujuudda dhexeeda sababto waxa weye markuu sidaa ruuxu sameeyo waxay leeyihiin ablaq fi tamkiini اljabhati walanfi min maxalli sujuud markaad sujuudsan tahay oo aad caloosha caloosha haddaad saarto calooshaadu hadday bowdooyinka fuusho waxaa daciifaya wejigii iyo sankii dhulka qaban lahaa leanna jidhkaaga culayskiisii baa xagga soo aaday soo maa bowdooyinkaad saarta laakiin markaad bawdada ka qaaddo ood xagga hore saarto jidhkii culayskiisii xaggee buu fuulaya ya wuxuu fuulayaa wejiga iyo sanka aad dhulku ku haysuu fuulaya wabitaali wejigii iyo sankii si fiican bay dhulka u qabsanayaan soo ma saas daraaddeed baa loo leeyahay macnaha waxa weeyaan calooshaada ka qaad muxuu ahaaye bawdooyinka kor uga wayajharu wuu la jahrayaa fii mawdici ljahri meelihii qiraa'ada kor loo akrinayeyna wuu kor buu u akrinao wuu la jahrayaa waa raggii baa laga hadlaya meelihii qiraa'o kor loo qaado salaada dhexdeeda raggaa iskale ah, raggaa iskale sidaas weeyaan waidaa goortii naabahu uu soo weeraro ama ku yimaado shay shay uu ku yimaado yacni asaabahu waay idaa naabahu hadduu asiibo shay shay hadduu asiiboo ku yimaado fi salaati salaada dhexdeeda sabbaxa wuu tasbiixsanaya yacni shay baraarujin mudan ayaa adoo salaad ku jira kugu yimid sida maalan imaamkaagii baa maalan sahwiyey imaamkaagii ismoodsiis baa ku dhacay maxaad leedahay subxaan allah ah. hadduu baraarugi waayo wareerana subxaan allah hadduu sii wareerana subxaan allah weligaa ku daba wad ilaa uu saxmo ya ilaa uu jidka soo qabsado dhinacuu u kacaba subxaanallahi kusoo toosi adiga ilaa uu fahmo khaladkiisa garta macnaha ayib ama maalan waxaa dhici kartoo kale mid baa soo gelaya guri baad ku tukanaysa mid baa soo gargaraacay a maxaad rabtaa inaad baraarujiso inaad salaad ku jirto maxaad leedahay subxaana allah ila waxbaa kugu yimid naabahu shay-un buu yidhi soo ma ama nin indhala ama ilmo yar baa khatar ku jira inaad baraarujisaad rabtaa maxaad leedahay subxaan allah haakada imaam sahwiye keliya subxaan allah idan looma isticmaalo naabahu shay un baa xadiisku yimi wixii wax kasta oo kugu yimaada oo baraarujin mudan yaa subxaan allahi u isticmaalaysaa yaase iskale raggaa iskale wa cawratu rajuli ninka cawradiisuna maa bayna suratihi wa rukbatihi waa inta udhaxaysa xuduntiisa iyo lowgiisa lowga iyo xudunta inta udhaxaysa cawrada ninka ah taana waa ku kala duwan yihiin ayb intaasi soo ragga ma aha intaa cagsigeeda wey dumarku marka intaaba way ku khilaafsan yihiin taasaa inugu filaan lahayd laakiin waa inoo faahfaahiyo uu ku soo celiyey qodobkii ugu horreeyey ee raggu uuna yidhi waa inay ka fogeeyaan xusulka iyo gacanta ay ka fogeeyaan markay sujuudsan yihin rukuucsan yihin jidka ayna ku dhajinin tiibuu haddana ku soo celiyo dumarku maxay samaynayaan walmar'atu haweenaydu buui tadummu way isu dumi bacdahaa qaarkeed ilaa bacdin qaarka kaley u dumaysaa way isku dhajin ayadu markay rukuucsan tahay markay sujuudsan tahay gacmaha ka fogayn maysa jidhke way ku dhajini iyadoo dhanba way isgelaysaa macnaha ayib oo maxaad isu gelayseen ha iskala bixiseen waxay leeyihiin lianna sidaasaa u dhow asturka asalna dumarka astur waay asalku waa asturka marka hadday aada isu kala bixiyaan waxoogaa asturkiibaa meeshaas waa xaalad laga fiican yaho tan kalaa ka fiican ha is uruurisay leeyihiin is uruurintaa asal waa dumarka ayib waa uun intaasi ee daliilka badani ma jiro ayb mubaalaa fi sitri bay leeyihi mubaalaa fi sitri laakiin dumarkii waxaa ka sugan salafka ridwaan ullahi calayh sida umu oo kale suqaaway waa iskala bixin jireen sidaa rag oo kale isu kala bixin jireen watakfidu hoos bay u dhigaysaa sawtahaa sawtkeedana hoos bay u dhigaysaa bixadrati rijaali rag joogitaankooda alajaanibi ee ajaanibta ah ragga ajaanibtaa markay la joogto oo meelay joogaan ay ku tukanaysana sawdkeeda hoos bay u dhigaysaa kor u akhrin mayso soo ma bimacnaa iyada unbaa ismaqashiinaysa qiraa'ada laakiin kor u akhrin mayso meeshaan waxaa ka fahmaya waxaa laga fahmay hadday keligeed yihiin inay qiraa'ada kor u akhrisan karaan oo marka ayna rag ajaanib ah ayna la joogin waxay leeyihiin khashyata alfitna ah, waxaan waxaa hoos ugu aqrinaysaa hadday rag meesha joogaan fitnaa laga baqayaa sawdkeedan walow sida saxiixa ah madhabka dumarka sawtkoodu cawro ma aha allaahuma inay wax ku dardaraan oy jejabiso oo waxoogaa macmacaanaysa mooye laakiin sawdka iska caadiga ah madhabka shaaficiga agtooda sawt lmara laysa bicawra bal madhab ljumhuur baa saas sawt lmara laysa bicawr xanafiyada khilaafsan ayb haba ahaatee laakiin haddana waxay leeyihiin yani waxa weeyaan waa uun fitno ka fogaadkeed wa taxadar ahaan baa macnaa loo yeelaya ayb waidaa goortii naabaha uu ku yimaado shayun shay uu ku yimaado oo uu mxuu ahaay asiibo shayun shay fi salaati salaada dhexdeedana safaqat way sacabinaysaa labada sacab waxay isku garaaxaysaa labada gacmood safaqat meeshii raggu tasbiixsanayeen ayadu sacabkay isku garaacay ayb safaqadaasi saasaa nabiga xadiidkiisa u kala qaaday sal alay wasalam oo e, altasbiixu lirijaali waaltasfiiqu linnisaa subxaana allahida raggaale gacmahoo laysku dhuftana rag dumarkaale qaabkay isugu dhufanayaan waxay leeyihiin e, labada calaacalood inay isku garaacaan ya ma aha bay leeyihin maxay taas waa ciyaar salaada dhexeedana ciyaar looma ogolo ma dhaantay tumanaya ya taa ma aha bay leeyihin see yeelaya waxay leeyihiin ama waa inay sidan dhahaan oo calaacaasha iyo gacanta kale dhabarkeeda waa inay isku dhuftaan ama ma ahee labada gacmood labadooda dhabar waa inay isku dhuftaan laakiin inay labadii calaacalood isku dhuftaan taa waa dhaantay dhehen waa sacabo salaada dhexdeeda ciyaar looma ogola ayib waidaa goortii naabaha uu asiibo shayun shay fi salaati salaada safaqad maalan hadday sahwido imaamkii tujinaysay ama ciduun inay baraarujiso hadday damacdo saasay samaynaysa wajamiicu badani lmar'ati wa jamiicu badani alxura haweenayda xorta ah jidhkeeda dhammaantii cawratun cawro waayo ilaa wajhaha wejigeeda iyo wa kafayha labada kaf mooyaane ayib halkaana ragga waa kaga duwanta raggu sooma ahayn bayna asura waalcura sooma ahayn bayna asura waalrukba sooma ahayn ayada jidhkeedoo dhan baa cawraa markay salaada tukanayso iyo mararka kaleba ilaa wejiga iyo labada kaf mooyaane intaasi way bannayn kartaa waa ayib kafaynka waxaa laga wadaa bimacnaa ilkuucayn yaani kafku wuxuu ka bilowdaa mifsalka halkaas waa laga bilaabaa ayib kuuc baa laydhaha kuuca waa lafta kuucu suulka markaad ka timaado dhudhunka xaggiisa soo aado laftaas baa waxaa la yidhaahdaa kuuc la yidhaahda carabtu markay leeyihiin ninkani waa nacas waa doqon markay leeyihiin laa yacrifu kuucahu min buucihi bay dhaha idinka kuuc iyo buuc ma kala taqaana munacasiyaatihiin markay ya kuuca waa kaas waay kuucu waa midkaas suulka farta marka laga yimaado lafta ku xigta ayaa waxaa la yidhaahdaa kuuc buucana waxaa la yidhaahdaa suulka lugta marka isagana laga tago lafta isagana ugu horraysay halkaa ku taalla ayaa waxaa la yidhaahdaa buuc la yidhahda marka laa yacrifu kuucahu min buucihi labadaas wa ayb walamatu addoontiina karajuli ninkoo kale wa haweenayda addoonta ah cawradeedu iyada waa cawrada rag oo kale waa bimacnaa markay salaada tukanayso waxay un asturaysaa xudunta iyo inta udhaxaysa iyo iyo lowga waa cajaa'ib ayb faslun waladii yabtulu salaata axada cashara shay-an salaadda waxaa buriya waxyaalihii salaada burinahay ayuu u yimi wladii midka yabtulu buriya asalaata salaada buriya axada cashara waa kow iyo toban shayan oo shay kow iyo toban shay baa salaada buriya ka koobaadi waxa weeye alkalaamu hadalka alcamdu ee kaska ah yacni hadalka basharka ee aadamaha oo aad kas u hadasho kas muxuu ka meeshaa ka saarayaa haddaad kama aada u hadasho a laba xaraf saddex xarafoo wax fahasiin kara wax laga fahmi karo ayb oo kas ah kama ama hadduu halmaan kaaga dhaco kaaga soo baxo salaaddu ma burayso wakadalika aqoondarra hadday kuu geyso maba garanaysidba hadalku inuu salaada jabiyo sidii mucaawiyat bnu xakam isulami soo garamaysa ninkii salaada dhexeeda ku hindhisay alxamdulilah yidhi yarxamukallah buu ku yidhi isagoo salaada ku jira marka markaasay u garaaceen bawdooyinka say u baraarujiyaan war naga haws markaasuu yidhi warbala hooyadiin idin weyde maxaad iga rabtaan buu yidhi maxaa iga rabtaan waa iska sheekeyna hadhow waa kii nebigu sal lla sl la hadla marka salaaddii ku noqon lama dhin soomaali war salaadda waad ku dhex sheekaysaye soo celi lama dhin leesh liannahu kaana jaahilan ah. marka ruuxu waa inuu yahay yani waxa weeye waa inuu yahay isxusuusan yahay garanayo ishalmaansanayn markaasuu hadalku jabinaya haddii kale maay waalcamalu iyo camalka alkaiiru ee faraha badan baa isaguna salaada jabiyey alcamalu alkaiir waa dhaqdhaqaaqa faraha badan salaadda dhexdeeda inaad dhaqdhaqaaq fara badan samayso isagana waa jabinaya salaadda bay leeyihin dhaqdhaqaaqa faraha badan meelaha qaarkood waxay ku xadaynayaan waxay leeyihiin curfigaa loo celinaya meeshaa markaa curfiga ah, wixii dhaqdhaqaaq badan loo yaqaano ayaa dhaqdhaqaaq badana wixii dhaqdhaqaaq yar loo yaqaanona waa dhaqdhaqaaq marka daabitku waa curfigaa loo celinaya meelaha qaarkoodna waxay leeyihiin daabitku waxa weeye waa alaau xarakaatin mutawaaliyaat saddex dhaqdhaqaaqoo isku xiga haddaad samayso salaaddii way burta masaladaasi waa una taqriiban wax nas iyo daliil cada ma leh waalxadau ayaa isagana jebinaya salaaddii alxadau xadaka xadadka maxaa laga wadaa bimacnaa inay weysadii kaa jabto xadadkii weynaa kugu dhaco janaaba kugu dhacdo ama meehe kii yaraa kugu dhaco weysadu kaa jabto te haddayba weysadii jabtayba masalaad baa warkeed jira khalaas iyadiina jabto wa xuduudu najaasati iyo nijaasada yacni soo darrinteeda inay nijaasa kugu timaado bimacnaa xuduud muxuu uga cabiray wuxuu uga cabiray salaadii markaad gashay kadib markaad gelaysay nijaaso maadan qabin laakiin gadaal bay kaaga timi ayib waa nijaasadii aan la cafiyeyn maradaaday nijaaso gaadhay ama jirkaagiibay nijaaso gaadhay maalan nijaasaa jirkaagii ka baxday ama si kaley kuu gaadhay salaaddii baad ku jirtaa way jabaysaa maanaha ayib wankushaafu lcawrati iyo cawradoo faydanta iyadana salaadda way jabinaysa cawradoo faydanta bimacnaa cawradu qayb ka mida ah hadday faydanto oo ay bannaanaato maradu ka faydanto iyadana way jabaysaa wa waxay ku qaydaan yacni yuktafar alcaaridu liyasiiru minha baa la yidhaha yacni faydan yar oo uun intuu kugu yimid markiiba aad daba qabatay kaasi ma jabinay leeyihi maalan adigoo tukanahaya dabayl yar baa kugu markaasi maradii kaa tuurtay durma waa soo ceshatay kaasoo kale ma jabinayay leeyihi laakiin wixii inta aan ahayn hadday cawradu faydinto waa jabaysa wa taqyiiru niyati iyo niyada bedelideeda inaad niyada bedelato oo maxay noqon kartaa maalan waxay leeyihin maalan inaad niyooto inaad salaadii ka baxday yani waa qacu sala niyatu qaci sala way ku fasiraan waxaa kaloo lagu fasiri karaa taqyiiru niyati waa sida sharbini ku fasiraye waxa weeyaan in aad cibaadadaad ku jirtay mooye cibaado kale aad qalbiga gashatood niyootaba soo duhur maada tukanayn duhur adoo ku jiraad qalbiga waxaad gashatay taraawiix baan tukanaya ya ama sunnaa baan tukanaya baad qalbiga gashatay cibaadadii cibaada niyadiibaa intaad bedeshay baad cibaado kale u bedeshay intaad ku jirtay aan ahayn hadday niyadaadaasi aad bedeshana salaadii waa jabaysaa bay leeyihi ayib wa taqyiiru niyati niyada bedelideeda wastidbaaru lqiblati iyo qiblada ka jeedsigeeda isagana waa jebinayaa salaada qiblada inaad ka jeesato yani waa salaadee qiblada ka jeedsigeeda salaadee way salaada ku jabaysa waa salaada faradka ah soo ma ilaa waan soo marnay salaada sunnada ah ruuxu markuu safar yaho gaadiid saaran yahay isagu inuu dhankuu doono u jeesan karo ayib waistidbaaru lqiblati qiblada kajeesigeeda iyo walaklu cunitaan iyo washurbu cabitaan salaada dhexdeeda baad ku qadaynaysa ama waxbaabaad ruugaysaaba xanjaad iska ruugaysa ama cabitaan baabaad iska cabaysaaba salaadii baadna ku jirta adeer waad ciyaaraysaa salaad kuma jirta jirtid walow qaliilan bay dheh cunidaa iyo cabiddaasi haba yaraataba maxaa yeele ma aha salaada jinsigeedii maaha mana aha baabkeedii maaha cibaadaad ku jirtaaye yaani waxa way cunto looma joogo walqahqahatu iyo qosolka dheer gahgahgahgah inaad dhahdo waay qahqahadu ya yaani waxa weeye qosolka laba ah marna inaad muusooto oodan sawd bixinin muusoodkaasi salaada dhexeeda wax ma yeelo qahqahada laakiin waxaa la yidhaahdaa inaad qososho sawd soo baxdo ood kahkahlayso markaa salaadu waa jabaysa wariddatu waxaa la mida bay leeyihin inaad oydo xataa qur-aankuba ha ku saameeyo ama aad taahdo salaadda dhexdeeda albukaa waalaniin laakiin haddii uun qalbiga aad ka ooyeyso ama aad ka taahayso meehe inaad xaraf soo saarto hadal kaa soo xuruuf aqbali karayo xuruuf noqon karaya haddii aad ku oydo markaasi salaadda waa buraysa waa qaxaqaxadaasoo kaleesa markay leeyihin macnaha ayib saas daraaddeed baa culimo badan waxay ka ruuxu markuu salaadda ku jiro salaadda dhexdeeda inuu oohin dheer ku ooyo waxaa la rabaa yaani waxa weye aziiz ka aziizilmirjal qalbiga yaani laabta waxaa ka bixi jira nebigii sal ly saxaabadiisii markay ooyayaan laabtoodaa waxaa ka bixi jiray guux laakiin oohin afka ah maya taas maana wariddatu weeye shayga kale salaada jabiye alriddatu diinka bixid inuu ruuxu diintiiba isaga tago salaaddii isagoo ku dhex jira ayuu salaada dhexeeda wuxuu ku kacay ama ku hadlay wax diinta ka saara ayb wuu ridoobay markaasi salaaddii waa burtay leanna gaalmaa salaad ka asaxaysa hadduuba gaaloobay salaadiina tagta way u dhammaatay hada bilahi towfiiq sali allahuma wslam wbaarak cala nabiyina muxamed wala ali saxbi slm